الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى أهله وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد allahuma callimna bima yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cala kuli xaal wanacuudu billahi min xaali ahli nnaar waxaan noogu soo dambeeyey darsigii siddeed iyo labaatanaad inuu yahay baan rajaynayaa ducadii rasuulka sal allahu alayhi waaalihi wasalam uu baray ama uu amray inuu ku ducaysto cabdullaahi ibnu mascuud baan soo marnay allahuma inii as'aluka iimaana laa yartad wanaciima laa yanfad wamuraafaqata muxamadi fii aclaa jannati اlkhuld ducadaasoo cabdullaahi ibnu mascuud uu ku ducaysan jiray wakhti kasta cabdullahi mascuud wuxuu yidhi maa sallaytu fariidatan walaa taطawucan ilaa dacawtu allaha bihi fii duburi kuli salaa sunno hadduu iyo waajib gadaashooda wuxuu ku ducaysan jiray ducadaas waayo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam baa maalin maalmaha ka mida masjidka soo galay abuubakar iyo cumarna way joogeen cabdullahi bn mascuudna wuu tukanayey wuxuu akhrinayey suurat annisaa ilaa boqol aayadood markuu gaaray baa ibnu mascuud wuu istaagayo wuu ducaystay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi is'al tucطahu is'al tucطahu war ilaahay wax weydiiso waa lagu siinayaay markaasuu cabdullahi bn mascuud ducadan ku ducaystay allahuma inii as'aluka iimaana laa yartad wanaciima laa yanfad waas'aluka muraafaqata muxamadi fii aclىa jannati اlkhuldi marka waa taqriiri weeyaan ama amar rasuulkeena sal allahu alayh wasalam uu amray ama isagoo ku ducaysanayo intuu arkay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam inuusan waxba ka odhanay markaa uu ku raacay inuu ku ducaysto saxiix ay tahay waayo rasuulka waxay wax kaga sugnaadaan sal allahu calayhi wasalam axaadiidiisa qowl isaga uu ku hadlay oo saxaabadu dhegaysteen camal isaga uu sameeyey ay saxaabadu arkeen kadibna ka soo guuriyeen iyo taqriiriga wax lagu magacaabo shay hortiisa inta lagu sameeyey uu isagana sugay waxba dhib uusan u arkin uu markaa taqriiriyey oo waxyaabaha markaa rasuulkeena sal allahu alayh wasalam axaadiistiisa ay ku sugnaadaan weeyaan sida ahlulxadiid ay sheegeen ducada boqol labaatan iyo labaad ee sheekhu uu soo guuriyey waxa weeyaan ducadan rasuulka sal allahu alayhi waaalihi wasalam uu amray nin u yimid ee markaa su-aalo weydiiyey allaahuma qinii shara nafsi واعزم لي على أرشد أمري اللهم kfir lii maa أسررت wamaa أعلنت wamaa أخطأت wamaa camadtu wamaa calimtu wamaa jahiltu ducadan waxay leeyihiin sabab bay lahayd sida uu warinaya cimraan ibnu xusein radia allaahu canhu aabbihii xusein baa rasuulka sala allahu alayh wasalam u yimid markaasu wuxuu ku yidhi faqaala ya muxamed lacabd اlmuطalib kaana khayra liqowmihi minka kaana yuطcimuhum alkabida wالsanaam wa anta tanxaruhum wuxuu ku yidhi nebi moxamed buu u yimide wuxuu ku yidhi muslim muusan ahayn markaa wuxuu ku yidhi cabdulmuطalib baa markaa qowmkaaga kaaga fiicna isagaa u fiicna muxuu samayn jiray geeluu u gowraci jiray markaasuu beerka iyo kurasku siin jiray adigana waad gowracdaye waxba nama siisid buu yidhi faqaala lahu maada ta'murnii an aquul marka wax ii sheeguu yidhi aan idhaahdo riwaayad waxay sheegayaan markuu sidaa yidhi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam inuu ku yidhi waaad ku ti waxaad tidhaahdaa allahuma qinii shara nafsii waczim lii calaa arshadi amrii allahuma اkfir lii ma asrartu wma aclantu wma akhطأtu wma camadtu wma calimtu wma jahiltu ka hor inta tan aanan la amrin ninkii rasuulkeena sal allahu alay wasalam sidaa markuu ku yidhi wuu iska dhaqaajiyey wuu tegey kadibna iimaankii baa qalbigiisa ku dhacay oo rasuulkeena sal allahu alay wasalam hadalka adag uu ku yidhi jawaab muusan ka bixin hadal muusan waa hadal adag soo maa in lagu yidhaahdo isagoo nebi ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu doortay qowm markaa kufaara ah ayaa kaa fiicnaayoo kaa deeqsiisanaa rasuulka hadalku muusan odhan wuu ka aamusay markaasuu baxayo meel buu tegey wuu soo islaamay fanalaqa faaslama markuu islaamay buu soo noqdayo rasuulka u yimid oo ku yidhi maxaan markaa sameeyaayo iamar wax aan sameeyo rasuulka allow markaasuu ku yidhi waxaa tidhahdaa allaahumma allow qini iga ilaali shara nafsii iga ilaali naftayda sharteeda waczim lii rabbiyow ii dooro oo igu toosi calaa arshadi amri amarkayga kan ugu wanaagsanee ugu toosan rabbiyow igu hanuuni allahuma kfir lii rabbiyow ii dhaaf maa asrartu waxa aan qarsaday wamaa aclantu waxa aan bannaanka soo dhigtay wamaa akhta'tu waxa gaf aan u sameeyey wamaa camadtu waxa aan ulakac u sameeyey kas iyo maag wamaa calimtu iyo waxaan ogahay rabbiyow ii dhaaf iyo wamaa jahiltu waxa aanan ogeyn oon garanaynin oo jaahilka ahay jaahilnimadu way xun tahay rasuulkeena sal allahu alayh wasalam falaa takuunanna min aljaahiliin baa lagu yidhi nebi kale allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku yidhi inii aciduka an takuuna min aljaahiliin wamaa jahiltu ducadan markaa iyo xadiidkan saxiix weeyaan akhrajahu annasaa'iyu fi lkubraa wاlxaakim waصaxaxahu wawaafaqahu الdahabiyu alxaafid ibn xajar alcasqalaani raxmat اllahi tacaala calayhi fi lisaaba kitaabka lagu magacaabo tamyiiz alisaaba fi tamyiizi الصaxaaba lagu magacaaba saxaabadu kaga sheekeeya isnaaduhu صaxiixun buu yidhi xadiidkan sanadkiisa waa صaxiix waصaxaxahu اlalbaniyu fi takhriiji riyaad الصaalixiin marka waa xadiid صaxiixa weeyaan qofka markaa ducada inuu ku ducaysto waxa weeyaan waa shay sugan weeyaan allah subxaanaه wa tacaala inaad ka barido naftaada sharteeda inuu kaa ilaaliyo kadibna ilaahay aad markaa weydiisato arrinkaaga inuu ku hagaajiyo waa markaad alla baraydo subxaanaه wa tacaala ilaah allah inaad tala saarato faidaa cazamta fatawakal calى اllah in allaha yuxibu اlmutawakiliin ilaahay waxaa jira dembiye badanoon ka war dadku aynan ka warqabin oo ilaahay uu ka warqabo waxaad qarsatay markaa ilaahay inaad weydiisato inuu kuu dhaafo waxay dadku kugu arkayaaneed bannaanka soo dhiganaysana ilaahay inuu kuu dhaafo waxa aad gaf u samaysay ilaahay inuu kuu dhaafo camdiga iyo ulakaska ama walakaca waxaad u samaysayna ilaahay inuu kuu dhaafo qofka bani aadamkaee muslimka waxaa la doonayaa in ilaahay markasta uu noqdo oo uu dembi dhaaf weydiisto oo allah subxaanaه wa tacaala uu ka baryo inuu hanuuniyo khaasatan zamanka fitanku markay badan yihiin dadku waxay u baahan yihiin duco badan ilaahay inay baryaan ilaahay inay u noqdaan fadliga ducadana in badan waan soo sheegnay allah subxaanahu wa tacaala qof baryey inuusan ducada ku soo celinaynin inuu dembi weydiisanaya mooye allah subxaanahu wa tacaala ducadiisa wuu siinayaa ducadaa markaa aan ku dadaalno ilaahay aan ku barino ducada boqol labaatan iyo saddexaad waxa weeyaan allahuma inii acuudu bika min halabaة اdayn wahalabaة اlcaduw washamaataة اlacdaa allaahuma allow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min halabati اdayn daynta inay markaa iga qaalib noqoto oo dayntii ugu badatoon bixin waayo aan awoodi waayo dayn dan dad intaan ka qaado haddana markay i weydiiyaan been aan u sheego ama aan ka dhuuntoon telefoonada dansado ama wacdi iyo ballan intaan la galo haddana aan u gooyo taasaan kaa magangeli wahalabat alcaduwi rabbiya waxaan kaa magangelayaa cadowga inuu haalib iga noqdo ilaan cadowga hadduu kaa guulaysto waxaa weye diintaadii buu markaa kaa fidnaynayaa waxyaaba aadan awoodi karin buu markaa kugu xambaarayaa ducadii qur-aanka waan soo marnay allah subxaanaه wa tacaala laga baryayey in nasiinaa aw akhta'na rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltahu cala aladiina min qablina rabbanaa walaa tuxamilna maa laa taaqata lana bihi cadowga markuu kaa qaalib noqdo waxaadan markaa kari karin buu kugu khasbaya inaad samayso marka ilaahay in laga baryo weeyaan khaasatan cadowga markuu kaa xoog badan yahay oo aad daciif tahay oo aadan awood lahayn waa in allah subxaanaه wa tacaala duco lala hoosgalo weeyaan oo allah la baryo wahalabat اlcaduwi baan kaa magangelayaa washamaatat اlacdaa iyo cadowga markaa inay igu farxaan shamaatat alacdaa waa shay aada iyo aada u xun qofka cadowgiisa maalan hadduu meel ugu dhaco ay ku farxaan shamaatay ku samaynaya waxay leeyihin haddii qofkii hebel ahaa oo aan kari weynay oo dhibka badnaa waxa qabsaday ma aragteen nebiyullaahi muusana iyo haaruun walaalkii waa kan haaruun uu ku yidhi falaa tushmit biy alacdaa walaa tajcalnii maca alqowmi alظaalimiin taana ilaahay wax laga gamlobeeyaan arrimahaasoo dhan markaa qofka dhibbay u keenayaan dayntii baa ka mid a cadowgii baa ka mid a shamaatadii baa ka mid a cadowga uu ku farxo waa wax saxaabada markaa ilaahay ay ka baryi jireen ducadaa waxaa warinaya cabdulaahi ibnu cumar baa warinaya radia allaahu canhu xadiidkaana waa xadiid saxiixoo akhrajahu annasaa'iyu fii kitaabi اlisticaada wاnnasaa'iyu fi sunani اlkubraa sidoo kale axmed baa soo saaray ibnu xibbaan wاlxaakim waصaxaxahu alalbaniy fii صaxiixi الnasaa-i buu markaa ku saxiixiyey ducada boqol labaatan iyo afaraad waa qofka inuu ku ducaysto allahuma kfir lii allow ii dembi dhaaf wahdinii rabbiyow i hanuuni warsuqnii rabbiyow xalaal igu irsaaq wacaafinii rabbiyow icaafi allow icaafi acuudu billaahi alle subxaanaه wa tacaala waxaan ka magangeli min dayqi اlmaqaami istaagga la istaagayo istaag ciriirnimadiisaan ka magangelayaa yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha taasaan allah subxaanaه wa tacaala ka magangelayaa meel marka aanan awoodin oo cadaab ka jirto yowma alqiyaama in la isoo bixiyo la istaajiyo taasaan allah subxaanaه wa tacaala ka magangelayaa caasim ibnu xumayd saxaabiga lagu magacaabo waa xadiidkan warinaya wuxuu leeyahy sa'altu caaئiشha radia allahu canha maada kaana yaftatixu bihi qiyaama اleyli salى اllahu alayhi waaalih wasalam rasuulka muxuu qiyaamu leyl ku furfuran jiray oo uu ku ducaysan jiray caasho kadib waxay tihi ducadaanu akhrin jiray allahuma kfir lii wahdinii warsuqnii wacaafinii acuudu billaahi ilaahay baan ka magangeli min dayqi اlmaqaami meel la istaagoo cidhiiri ah yowma alqiyaama maalinta qiyaamada meel cidhiiri in la isoo saaro oo markaa wixii oo dhan cidhiiri igu noqdaan baan alle subxaanaه wa tacaala markaa ka magangelaya ayib ducada waa duco fiican oo oo صaxiixo ah sida aan sheegnay xadiidka waxaa wariyey nasaa-i fi sunani اlkubraa sidoo kale waxaa soo saaray abu dawuud kitaabu الصalaaح uu ku soo saaray wbnu abi shayba waana صaxiixu xadiidka sunan الnasaa-i waxaa ku saxiixiyey alimaam moxamed ibn nasr اdiin اlalbaniy raximah اllahu jala wacala ducada boqol labaatan iyo shanaad ee rasuulkeena sal allahu alيh wasalam uu ku ducaysan jiray waxa weeyaan inuu odhan jiray allaahuma aticnii ilaahu igu raaxee bisamci maqalkayga maqalkayga intaan jiro adduunyada ilaahu aan ku raaxaysto oo maalan maqalkii ha iga qaadin dhegihii ha i wa basarii iyo markaa araggaygana rabbiyo ha iga qaadin qofka mu'minkaa imtixaan waxa ugu filan aragga in laga qaado sidaa awadeed rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu sheegay qofka indhaha la tiro oo sabra yowma alqiyaama alle subxaanahu wa tacaala inuugu abaalgudayo janna allah subxaanahu wa baa sidaa yidhi wuxuu yidhi qofkaan labada indhood ka qaado xabiibatayhi fa sabara ee sabra cawadtuhumaa aljanna jannaan ugu bedelaya indhuhu marka waa qaali weeyaan indhihii allah subxaanahu wa tacaala uu ku siiyey baa maantaoo dhan macaasi lagu fiirsanaya qofkii waxaa laga yaaba qur-aan inuusan ku akrin sunnadii rasuulka sal allahu alيh wasalam uusan ku akrin siiradii saxaabadii iyo saalixiintii iyo weliyadii ilaahay siiradoodii iyo taariikhdoodii inuusan ku akrin maantao dhan ama waxun buu ku fiirsanayaa ama waxaanan fiicnayn buu ku akrinayaa araggaa ilaahay hadduu kaa qaado ka war ilan maadan ugu shukrinin waxaa la rabay ilaahay inaad ku caabudaa la rabay alam najcal lahu caynayn walisaanan washafatayn ilaahow marka igu raaxeeyo basarkaygan ii hagaaji oo wax fiican aan ku fiiriyo wajcalhuma alwaarita minii rabbiyo waxaad iga yeeshaa markaa kuwa iga hara ka yeel min waari اlmayiti isticaara can waari اlmayiti baa markaa laga isticaaray leeyihiin laga kinaayooday wajcalhumaa ilaahow maqalkii iyo araggii waxaad ka yeeshaa alwaaria mina midkii iga harayey oo layga dhexlayay wansurnii rabbiu iiga gargaar calaa man yadlimunii qofkii i dulmiyo ilaahu iiga gargaar wakhud minhu rabbiyow iiga qaad biari argudkaygana rabbiyow adiga iiga aargudo iiga qaad adiga awood leh qofkii i dulmiya maxaad u malaynaysaa markaa qofka la dulmiyey oo sidaa ilaahay u barya oo amarkiisa ilaahay u dhiiba ee yidhaahda rabbiyo adiga dadka ka aargute qofkaa iga aargud i dulmiyey dulmigu waa dulumaatun yowma alqiyaama waa la iska ilaaliyaa qofka muslimka ah maalkiisa ha dulminin oo iska ilaali cirdigiisa waxba ha ka sheegin deriskaaga ha dhibin qaraabadaada ha dhibin ehelkaaga ha dhibin muslimiinta ha dhibin jiiraanka cid kasta ha ahaato waxaa la doonaya inaad ilaaliso xadiidka marka waa xadiid saxiixa weeyaan akhrajahu aلtirmidiy fii kitaabi dacwaat buu ku soo saaray xadiidka caliy ibn abi aalib baa markaa warinaya radia allaahu canhu xadiidkan markaa waxaa xasan ka dhigay albani fii saxiixi atirmidi waa duco markaa sugan iyadoo kalena waan soo marnay allahuma qsim lana min khashyatika ma taxuulu bihi baynana wa bayna macaasiik wa min طaacatika ma tubaliغuna bihi jannatak وmin alyaqiini ma tuhawinu bihi calayna masaaئib الdunya وmaticna اllahuma biasmaacina وabsaarina in rasuulkeenna saxaabada ugu ducayn jiray ducada meel muusan ka tegi jirin oo ka dhaqaaqi jirin ilaa ducadaas ugu ducayn jiray ducada boqol labaatan iyo lixaad waxa weeyaan qofku inuu ku ducaysto allaahuma inii as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa ciishatan nolol naqiyatan saafi ah nolol saafi baan ku weydiisanayaa oo wax xaaraana aynan ku jirin wax dhiba aynan ku jirin amni darro aynan ku jirin nolol marka saafiyaan ku weydiisanayaa wa miitatan baan rabbiga ku weydiisanayaa geeri sawiyatan dhammaystiran oo allah subxaanahu wa tacaala inuu markaa nafta marka lagaa qaadayo adigoo dhan oo qalbigaagii uu joogo maalan towxiidkii aad ku hadlayso khaatumadaada ay fiican tahay camal fiican ku dhintay ilaahay inuu markaa uu kaa qaado naftii mowdkii uu ku yimaado ilahay inaad ka barido khaatuma alxasanana waxaa lagu gartaa qofka ilaahay hadduu doono camal fiican inuu ku oofsado wuxuu u fududeeyaa camal uu ku oofsanayo markaa ilaahay qofka khayr hadduu la doonay camal buu u furaya siduu u socdo camalkii isagoon hore camalka u samayn jirin baa markaa isagoo ku sugan oo salaadiisii tukanaya oo sadaqadiisi iyo sakawaadkii iska bixinaya oo xajkii iyo cumradii lahaa aadaya taasaa lagu oofsanaya wamiitatan sawiya wamaradan rabbiya waxaan ku weydiisanayaa noqosho la celiyo oo yowma alqiyaama ila alaakhira hayra makhzin anigoon markaa hoogin walaa faadixin la infadixayninna markaa anigoon faadix ahayn oo aanan ceebaysanayn oo yowma alqiyaama aan lai ceebaynaynin iyo anigoon marka halaag la kulmaynin in la i celiyo yowma alqiyaama aan tago ayaan rabbiga ku baryaya ilaan dad baa yowma alqiyaama marka la ceebaynaya dadka aalimiinta oo kale yowma alqiyaama ha dadka dadka dulmiya yowma alqiyaama calaamaa loo samaynaya waxaa leeyahay dadka waa sida kuwii dadka dulmin jiray weeyaan aalimiinta wejiyadooda laga garanaya wujuuhuhum muswadda waa la madoobeynaya calaamad lagu garanayo weeyaan ahluliimaanka iyo ahlulkhayrkana wejigooda ifaya marka alle subxaana wa tacaala in ducada lagu baryo way wanaagsan tahay waana ducayinkeena rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ka sugan cabdullahi bn mascuud baa markaa xadiidka warinaya radia allahu canhu akhrajahu alxaakim baa soo saaray wabaraaniyuna wuu soo saaray fi ducaa xadiidka mid u dhowna axmed baa soo saaray haythami wuxuu yidhi fii majmac azawaa'id isnaadu aabaraani jayidun weeyaan nin sheekoo markaa musnadka imaamu axmed taxqiijiye wuxuu yidhi waa xadiiثu صaxiixu ligayrihi weeyaan waa xadiid xasana weeyaan ducadaan waa lagu ducaysan karaa ducada boqol labaatan iyo toddobaad waxa weeyaan in lagu ducaysto allahuma laka alxamdu kulluhu allahuma laa qaabida lima basadta walaa baasita lima qabadta walaa haadiya liman adlalta walaa mudila liman hadayt walaa mucطiya lima manact walaa maanica lima acطayt laa muqariba lima baacadta walaa mubaacida lima qarabta allahuma bsut calayna min barakaatik sidaas weeyaan ducadaasaa lagu ducaysanayaa ducadan waxaa warinaya rifaaca ibnu raafic azarqi saxaabiga lagu magacaabo wuxuu leeyahay rifaaca maalintii uxud dagaalkii uxud ka dhacay muslimiinta lagu soo qaaday wuxuu ka dhacay buurta lagu magacaabo uxud oo madiine ku taalla carab oo dhan iyo mushrikiin iyo hawaasin nimanka lagu magacaabo waxay isu soo urursadeen muhaajiriintii iyo ansaartii madiina joogtay dagaalkana meeshuu ka dhacay qur-aankan alle subxaanaه wa wuu kaga sheekeeyey waxaa aada oga sheekeynaysa fii suurati ali cimraan wuxuu leeyahay rifaaca maalintii uxij markii la joogay dagaalka uu dhacayay rasuulku wuxuu yidhi istawuu xataa unii calىa rabbi saf soo galuu yidhi soo safta si aan ilaahay u baryo rasuulkeena sal allahu alayh wasalam aada buu ilaahay u baryey ducadii uu ku ducaystay marka waxaa ka mid ahaa inuu ducadan akhriyey allahuma laka alxamdu rabbiyow mahad adiga iskale kulluhu dhammaantii mahadoo dhan allaahuma allow laa qaabida qof markaa laabi kara ma leh limaa basata waxaad fidisay walaa baasita nin fadin karana male iyo qof fidin kara limaa qabadta waxaad adiga laabtay wixii markaa raxmadood reebatay qof siin kara ma leh oo bixin kara waxaad markaa bixisayna qof celin karoo reebi kara ma leh walaa haadiya rabbiyow qof hanuunin kara ma leh liman adlalta qofkaad dumiso waman yudlil illaahu famaa lahu min haad walaa mudila qof lumin karana ma leh liman hadayta qofkaad hanuuniso rabbiyow walaa mucطiya qof bixin kara ma leh limaa manacta waxaad diiday walaa maanica cid diidi kartana ma leh limaa acطayta waxaad adiga bixisay allahuma laa maanica limaa acطayta walaa mucطiya limaa manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljadd waa ducadii lagu ducaysanayay salaada lagu gelayay walaa muqariba rabbiyo qof soo dhoweyn kara male limaa baacadta waxaad fogaysay walaa mubaacida qof fogeyn karana male limaa qarabta waxaad duwaysay allaahumma allow ubsud calaynaa rabbiyo noo fidi min barakaatika barakaadkaaga rabbiyo noo fidi iyo wa dheeraadkaaga wa risqika iyo risqigaaga allahuma inii as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa annaciima almuqiim nicmada daa'imkaan ku weydiisanayaa alladii kaasoo laa yaxuulu aanan tegaynin walaa yazuulu aanan guuraynin oo taxawul marka aanan samaynin nicmadii meel kale aadi mayso rasuulkeena sal allahu alayhi waaalih wasalam ilaahay wuxuu ka baryi jiray nicmooyinka ilaahay inuusan ka qaadin ducada inaan soo marnay inaan soo mari doonana waa laga yaabaa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam wuxuu ohan jiray allahuma inii acuudu bika min jahdi اlbalaa wadaraki الshaqaa wasuuءi اlqaضاء washamaatat اlacdaa allahuma inii acuudu bika min zawaali nicmatik ilaah waxaan kaa magan gelayaa nicmadaada inay naga tagto naga zuusho wa taxawuli caafiyatik waan soo marnay caafiyadaada inay naga wareegto marka ilaahay wuxuu weydiistay allahuma inii asaluka annaciima almuqiim nicmadii daa'imka ahayde alladii laa yaxuulu kaasoon wareegaynin walaa yazuulu aana naga tegaynin allaahuma inii asaluka rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa annaciimaan ku weydiisanayaa yowma alcayla maalinta caylada lagu magacaabo caylada waxay leeyihiin maalinta faqriga iyo dhibka iyo shidada uu jiro weeyaan rabbiyow markay gaajo nagu dhacdo ama faqri aan la kulanno rabbiyow waxaan ku weydiisanaynaa annaciim ama yowma alcayla waxay leeyihiin waa maalin marka yowma alqiyaama la odhan karaa maalinta la baahan yahay asaluka ya allah an tukmila calaya annaciima yowma ashiddati walfaqr wa an tugniyanii can isu'aali waliftiqaari lisu'aalika min alkhalqi allah subxaana wa tacaala wuxuu weydiisanaya rasuulka sal allahu alayhi wasalam marka maalinta la baahan yahay oo raxmadda ilaahay loo baahan yahay ama waxay noqon kartaa adduunyada marka la joogayo dadku uu dhib ku dhaco in allah subxaana wa tacaala uu ku siiyo naciim allahuma inii asaluka annaciima yowma alcaylan ku weydiisanaya maalinta gaajada wاlmna amni baan ku weydiisanayaa yowma alkhawfi maalinta la cabsanayo zamankan cabsi badan baa jirta dadkii wada waa wada cabsanayaan naftoodii bay u cabsanayaan maalkoodii bay u cabsanayaan waa waktigii alle subxaanaه wa tacaala amni la weydiisan lahaa rasuulkeena sal اllahu alayh wasalam bil kastoo dhalata bisha markuu arko ilaahay buu markaa baryi jiray allahuma inii as'aluka almna wاliimaana wاsalaamata wاlislaam buu ku ducaysan jiray amniga siduu u fiican yahay nebiy llaahi ibraahim ilaahay markuu baryayey oo beytka markuu dhisayoo kamilay allah subxaanaه wa tacaala amni buu ilaahay ka baryay rabbi ijcal hada اlbalada aamina aamin ilaahw ka yeel allahna subxaanaه wa tacaala qofka amni wuxuu siinaya markuu ahlu tawxiid yahay ilaahay markuu mukhlis u yahay buu siinayaa amni kaamil ah aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iimaanka haddaanan dulmi lagu darin shirki haddaanan lagu darin waxa weeyaan qofkii wuxuu helaya amni buu helaya aladiina aamanuu walam yafsuu iimaanahum bidulmin ulaaئika lahum اlmnu kuwaasa amni helaya maalan amni caan bay helayaan noloshoodii naftoodii ahalkoodii maalkoodii ama qofkii dulmi aanan samaynin naftiisii in la ciqaabo ayuu ka amni noqonaya wax ku soo gaaraya male oo dhiba ku imanaya wاlmna ywma اlkhowfi baan ku weydiisanayaa allahuma inii caa'idun bika rabbiyo waxaan kaa magangeli min shari maa acdaytanaa waxaadna siisay shartiisaan kaa magangeli wa shari maa iyo kii markaa shartiisa manactana aada noo diiday wax badanoo waxaa jira laguu diidayoo shar ah ilaahay baa garanaya allaahuma xabib ilayna aliimaan ilaahu iimaankana jeclaysii wasayinhu rabbiyo ku qurxi fii quluubina quluubteenna wa karih rabbiyowna necbaysii ilayna xaggeenna alkufra gaalnimadii wاlfusuuqa iyo xadka bixi wاlcisyaana iyo madax adeygii alle subxaanaه wa tacaala lagu madax adeegaya diintiisa ilaaha waxaasoo dhan necnabaysii kufriga iyo fusuuqa iyo cisyaanka weeyaan wajcalnaa rabbiyow naga yeel min alraashidiina kuwa hanuunsan oo ariiqaaga ku toosa naga yeel allaahumma allow tawafanaa na oofso muslimiina annagoo muslimiina allahu lmustacaan ambiyadana allah subxaanaه wa tacaala ayay taa ka baryi jireen wa axyinaa rabbiyow na noolee muslimiina annagoo muslimiina wa alxiqnaa rabbiyow na haleeshii bisaalixiina dadkii wanaagsanaa rabbiyow na haleeshii rabbi twafanii muslima walxiqnii bsaalixiin rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiili اlaxaadiiث faaطira الsamaawaati wاlأrض anta waliyi fi اdunya wاlaakhira twafanii muslima walxiqnii bsaalixiin waan soo marnay waa ducadii nebiyulaahi yuusuf uu ku ducaystay ilaahay markuu wuxuu dhan kuu kaamilo khayr badan markuu ku siiyo maal buu ku siiyey caafimaad buu ku siiyey amni buu ku siiyey awlaad buu ku siiyey muslim buu kaa dhigay waxaa la rabaa khaatimo fiican ilahay inaad weydiisato laakiin dadkii aaway waqaliilu min cibaadiya shakuur ilaahay markuu u nimceeya lagu sii kufrinayaa ilaahay oo aacadiisii laga fogaanaya walxiqnaa bisaalixiin hayra hazaaya kuwa halaagsamay hayrkooda oo nadaamooday oo shallaayay walaa maftuuniin iyo kuwa la fidneeyey kayrkooda anagoo ah rabbiyow markaa na oofso allaahumma allow qaatil ilkafara naxariistaada ka fogee kuwa kuu ku kufriyey oo diintaada diiday aladiina kuwa yukadibuuna beeninaya rusulaka rusushaada beeninaya wayasuduuna jeedinaya dadka ka leexinaya can sabiilika jidkaadii ka leexinaya diintii toosneeda islaamka kuwa ilaahu diinta ka leexinaya naxariisteeda ka fogey wajcal calayhim rabbiyo dushooda yeel rijzaka xumaatadaadoo dhan rabbiyo dushooda yeel dushooda yeel wajcal calayhim rijzaka cadaabtaada yeel wacadaabaka iyo cadaabtaada allaahumma allow qaatil naxariistaada ka fogee alkafaara kufaarta ka fogee aladiina kuwa uutuu kitaab kitaabka la siiyey ilaaha alxaqi ilaahay xaqa ahaayo aamiin sidaasuu rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ku ducaystay maalintaa xadiidkan markaa iyo aharkan culammadu waxay leeyihiin axmed baa soo saaray bilafdihi waاnasaa-iyu fi اlkubraa waأkhrajahu اlbukhaariyu fi اladabi اlmufrad وأbu نuعaym في macrifaة الصaxaabة والdacawaat alkabiir lilbayhaqi وصaxaxahu alalbani fi takhriiji fiqhi الsiira kitaabka fiqh siira lagu magacaabo ayuu ku saxiixiyey aharkan iyo ducadan rasuulka sal اllahu عalayه wasalam maalintii uxud inuu ugu duceeyey ducada qeybta dambe allahuma qaatil ilkafara sanad kalena wuu ku soo aroortay صaxiixa rasuulkeena sal allahu calayhi wasalam ama sayidina cumar witerka marka uu tukanayo inuu ku dari jiray allahuma qaatil ilkafara aladiina yasuduuna can sabiilik wayukadibuuna rusulak walaa yuminuuna biwacdik allahuma ajcal calayhim rijzaka waqadabaka ilaaha alxaqi taa inuu ku ducan jiray waa duco marka aada iyo aad u wanaagsan dadku markay dhib la kulmaan oo ay cabsadaan oo markaa waxyaabo badan ay ku fikirayaan waxa weeyaan waa inay ilaahay hoos galaan oo ay ku ducaystaan maalinta uxud maalin dhib badan bay ahayd ayib ducada boqol labaatan iyo sideedaad waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto ducadan rasuulka ka sugan ee ku ducaysan jiray ama uu amri jiray dadka soo islaam uu amri jiray allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii allaahuma allow ikfir lii dembigayga dhaaf warxamnii ilaahow ii naxariiso wahdinii rabbiyow i hanuuni wacaafinii rabbiyow i caafi maalkayga ii caafi jirkayga ii caafi awlaadayda sidoo kale warsuqnii rabbiyow irsaaqu xalaal igu irsaaq ducadan iyo xadiidkan waxaa warinaya taariq ibnu ushaym saxaabiga lagu magacaabo wuxuu leeyahay kaana arajul idaa aslama callamahu nabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam rasuulka wuxuu ahaa sal allahu calayhi wasalam qof markuu soo islaamo ducadan uu bari jiray qofka haddii faatixada ay ku adag tahay oo uusan akhrini karin oo carabigii uusan garanaynin waxaa la doonaya intuu ka baranayo faatixada in ducadan loo qoro allahuma kfir lii ilaahu dembigeyga dhaaf waxaan horey usoo marnay in badan ducooyinka in lagu bilaabo marka hore naftaada inaad tusto inaad hoosayso dembiilata maaha inaad ka bilowdo un um, ilaahu i naxariiso ilaahu waxaa isii marka hore naftaada qir inaad dembiilo tahay allahuma kfir lii warxamnii wahdinii rabbiyow i hanuuni jidka toosan dad badan baa ka lumaye rabbiyow jidka toosan igu hanuuni xadiidka marka waa صaxiix muslim baa soo saaray kitaabu الdikri wالducaaءi wالtawbati wاlistikfaar riwaayad kaloo muslim waxay leedahay faina haؤulaaءi qofka hadduu ku ducaysto tajmacu laka dunyaaka waaakhiratak saxaabiga inuu ku yihi rasul sal اlه alيه wasalam ducadan haddaad ku ducaysato aakhiradaadii iyo adduunyadaadii oo dhan way kulminaysaa wixii aad raadinaysay waayo tan hore inta hore oo dhan waa aakhiro weeyaan inta dambena adduunyadii weeyaan rasaaqad allah subxaana wa tacaala inuu ku siiyo riwaayad kale waxay leedahay wajburnii rabbiyow ikab warfacnii rabbiyow markaa kor ii qaado darajadayda kor u qaad jabriga waad garanaysaan waxaa lagu magacaabaa qofka marka uu jabo lakabaa markaa lagu magacaabaa jabriga taasaa carabiga lagu magacaabaa waxaa laga wadaa marka in alle subxaanaه wa tacaala waxyaabaha kaa nusqaanka ilaahayna kuu buuxi wajburnii rabbiyow ikab warfacnii rabbiyow darajadayda kor u qaad allah subxaanaه wa tacaala asmaadiisa waxaa ka mid ah aljabbaar baa ka mid a ah sooma allaahuma jbur kasranaa culummada way ku duceeyaan xaramka oo kale haddaad tagto culimmada witrka akhrinaya maalmaha ugu dambeeya oo kale marka lasii dhammaynayo ramadaanku uu dhammaanayo tobanka dambe allaahuma jbur kasranaa bay leeyihin ilaahu markaa waxaa naga nusqaamay ee dembigeen samaynay ama waxa cibaado aan la imaan weynay waxaa weye rabbiyo noo buuxi wajburnii warfacnii cabdullaahi bni cabaas baa ziyaadadan warinaya wuxuu leeyahay rasuulkeena sal allahu calayh wasalam ducadan wuxuu ka maqlay isagoo akhrinaya bayna sajdatayni labada sujuudood dhexdooda sujuudda markaad sujuudood soo kacdo allahuma kfir lii warxamnii wahdinii wacaafinii warsuqnii wajburnii warfacnii way ku suganta marka alle subxaana wa tacaala inuu kor kuu qaado oo darajadaada kor u qaado warafacnaahu makaanan caliyan alle subxaana wa tacaala nebigu ku ammaanay inuu darajo weyn siiyey oo darajadiisa kor u qaaday allah subxaanah wa tacaala aan ka barino markaa darajaadkeenna kor inuu qaado qof hadduu soo islaamana ducada aan barno ducada boqol labaatan iyo sagaalaad rasuulkeena sal allahu alيh wasalam wuxuu ku ducaysan jiray allaahuma zidna walaa tanqusna waakrimna walaa tuhinna waacطina walaa taxrimna waaahirna walaa tu'hir calayna waardina warda canna cumar baa warinaya radia allahu canhu cumar alfaaruuq radia allahu canhu ducada isagaa warinaya xadiidkanna waxaa soo saaraya ducadan atirmidi kitaabu tafsiiri اlqur'an baab wuxuu ku soo saaray wa min suurati اlmu'miniin buu sidoo kale uu ku soo saaray wالnasaa-i fi sunan اlkubrىa wcabdالrazaaq wاlxaakim waصaxaxahu xaakim wuu saxiixi wاlbazaar وcbd بن حmayd وxasنh الشhekh cabdالqاdir الأrنabuط fي تaxقiiqihi لجaamiع الأصuuل cabdالqاdir أrنabuط oo mxadiثiintii شhaam ka mid a xadiikan markaa xasan buu ka dhigay lakin sheekh albani dacafahu xadiikan wuu daciifiyey rasuulkeena sal اlahu alيه waslam wuxuu le wuxuu ku ducaysan jiray allahuma zidna ilaahu noo ziyaadi waxa khayroodna siisay ilaahu ziyaado noogu dar walaa tanqusnaa ilaahow hanaga nusqaaminin oo ama rabbiyow hanoo keenin wax nimcadaadna siisay naga nusqaamiya waakrimnaa ilaahuna karaameeyo walaa tuhinnaa rabbiyow hana dullaynin ihaanada cadowga maalan inuu ku ihaanaysto dadka ku necab inay ku ihaanaystaan cudur inuu kugu dhaco markaa lagaa cararo walaa tuhinnaa rabbiyow hana ihaanaysanin wa acطinaa rabbiyowna sii walaa taxrimna hanoo diidinoo naga reebin fadligaaga saasaa lagu ducaysanayaa wa aathirnaa rabbiyow marka na dooro adigoo na ilaalinaya raxmaddaada darteeda aathirnaa rabbiyow na dooro walaa tu'hir calaynaa hanaga dooranin dadka ha naga dooranin maalan alle subxaanahu wa tacaala hadduu ku doorto allah subxaanaه wa tacaala addoommadiisa khayrka qaba uu ku geliyo jannadiisuu ku geynayaa laakiin haddii dadka kale lagaa doorto waxa weeyaan waa lagaa tegey walaa tuhir calayna oo dad kale hanaga dooranayno marka aan dullowno macaasi aan ku dhacno dadkaa dooratayna iimaan iyo daacadaada iyo khayrkaaga iyo jannadaada inay raadiyaan cadaabtaada ka magan inaad waafajiso annagana aadan markaana dooraninoo markaa meel xun aan ku dhacno wa ardinaa rabbiyow na raali wa ardinaa nan raaligeli oo maalan inaan raalli ku noqonno raadin bimaa qadayta rabbiyo waxaad xukmisay raalli inaan ku noqonno warda cannaa rabbiyow raalli adigana naga noqo oo waxaan jirinoon kaa raadinno rabbiyow naga aqbal fi dunya waalaakhira radia allaahu canhum waraduu canhu alle subxaana wa tacaala saxaabada taasuu ku ammaanay radia allaahu canhum alle subxaana wa tacaala wuu ka raalli noqday waraduu canhu sidaasa lagu ducaysanaya markaa ducadaa sidaan sheegnay waa duco markaa suganoo culammada qaarkood ay yidhaahdeen waa xasan allah subxaana wa tacaala waxaa laga baryayaa in wuxuu ku siiyey allah subxaana wa tacaala uu kuu ziyaadiyo oo uusan markaa kaa nusqaamin ilaahay inuu ku karaameeyo uusan ku dullaynin allah subxaanaه wa tacaala inuu wax ku siiyo khayra dunya wاlaakhira ilaahay in la weydiisto waacطinaa walaa taxrimna isagaa wax bixiya ducadaa markaa waa duco fiican weeyaan oo qofka muslimka la doonaya markaa inuu ku ducaysto ducada boqol iyo soddonaad waxa weeyaan in lagu ducaysto allaahuma axsin allahu allaahumma axsanta khalqii faaxsin khuluqii allahumma allow axsanta waad hagaajisay khalqii uunkayga iyo abuurkaygee fa axsin rabbiyow hagaaji khuluqii akhlaaqdayda rabbiyow hagaaji tanna qofkii ilaahay wuxuu ka baryayaa sida uu u hagaajiyey khalqigiisa ilaahay akhlaaq wanaagsanna inuu siiyo akhlaaqda wanaagsan fadligeeda in badan baan ka soo sheekaynay ilaahayna wuxuu na waafajiyey inaan akhrino kitaab lagu magacaabo akhlaaqu الnabiyi salى اllahu alayhi waalihi wasalam oo akhlaaqdii rasuulka ka sheekeynaya iyo qofkaas sida akhlaaqdiisi u hagaajin lahaa khuluqa wanaagsan waxa weeyaan qofka waxay usoo jiidaysaa waxyaabo badan akhlaaqdaadu hadday hagaagto ilaahay baa ku jeclaanaya ummaddiisaa ku jeclaanaysa mu'miniintaa ku jeclaanaya iska daayee dadka aanan ahluliimaanka ahayn baa akhlaaqdaada wanaageeda darteeda islaamka ku qaadanaya akhlaaqdaada hadday xun tahayna waa didkaas ilaahay ku jeclaan maayo rasuulkiisii waxa weeyaan dariiqiisii mari maysid oo qaadi maysid ummaddii way ku karahsanaysaa waxyaabahaasoo dhan bay akhlaaqda xun kulansanaysaa in badan waan soo marnay rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam inuu ilaahay ka magangeli jiray min munkaraati akhlaaq akhlaaqda xun rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam axaadiid badan buu kaga sheekeeyey akhlaaqda wanaagsan iyo fadliga ee leedahay xadiid saxiixa rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam uu ka warinayo cabdullaahi bni camr ibn caas radia allahu canhuma wuxuu yihi lam yakun rasuulu sal allahu alayhi wasalam faaxishan walaa mutafaxishan wa yaquulu ina min khiyaarikum axsanukum akhlaaqa rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam faaxish ma ahayn mid af xun ma ahayn afxumada waxay ka mid tahay akhlaaqda xun afkaaga haddii laga nabadgeli waayo waxa weeyaan meel xun baad ku socotaa walaa mutafaxishan sidoo kalena dadka muusan sii baarbaari jirin oo dabageli jirin isagoo wax xun ka raadinaya afkiisana lagama maqli jirin adankiisana sidoo kale waa laga nabadgeli jiray wuxuuna ohan jiray inna min khiyaarikum dadka kooda ugu khayaarsan ugu wanaagsan ugu odaysan suldaankooda iyo boqorkooda qofka lagu magacaabi karo waxaa weeyaan axsanukum akhlaaqan qofka ugu akhlaaqda wanaagsan akhlaaqda wanaagsan markaa culammadu waxay leeyihiin ma wax la kasban karaa mise waa wax ilaahay dadka uu ku beero akhlaaq qaarkood waxa weeyaan ilaahay dadka wuu siiyaa oo qofkuu ku dhashay ilaahay uu ku beeray wuu siiyey sida rasuulkeena sal allahu alay slam saxaabi jaliilba wuxuu ku yidhi alashaj ibn اlqays ina fiika khaslatayni yuxibhum اllah ilaahay wuxuu ku siiyey laba akhlaaq iyo laba dabeecadoo ilaahay uu jecel yahay alxilm waاlanaa dulqaad iyo ka fiirsasho waa akhlaaq wanaagsan qofka taa ilaahay baa ku beeray midna waxaa jira qofku uu kasban karo oo uu keensan karo isaga haddaad hadal xumaan jirta inaad iska bedesho haddaad been badnayd dadka haddaad wax ka sheegi jirtay waa wax la bedeli karo weeyaan haddaad xanaaq badnayd oo dabeecaddaada la ohan jiro qofkaa waa lama taabtaan iyo looma dhowaado iyo waa car i taabo waxa weeyaan iyadan waa la bedeli kara waxaa lagu bedeli karaa ilahay in la baryo allahuma kamaa xasanta khalqii faxasin khuluqii tanoo kale lagu dacaysto allahuma inii acuudu bika min munkaraati اlakhlaaq wاlahwaaءi wاlacmaali wاladwaa in lagu ducaysto marka akhlaaqda wanaagsan rasuulkeena sal allahu alيه wasalam aad buu u ammaanay sidoo kale xadiid abudarda uu warinayo rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam wuxuu sheegay oo uu yidhi ma min شhayءi أثqل fii miiزaani الmuؤmini min ywmi الqiyaama min xusni الkhulq ywma الqiyaama miisaan baa jira acmaasha la saarayo miisaanka waxa ugu weyne cuslaynaya qofka muminkaa miisaankiisa waa akhlaaqda wanaagsan weeyaan wanadacu اlmawaasiina اlqisطة liywmi الqiyaama falaa tudlamu nafsu شhayئa wain kaana miثqaala xabaة min khardl ataynaa biha wakafaa bina xaasibiin miisaan baa jira yowma alqiyaama acmaasha la saarayo miisaanka waxaa cuslaynaya akhlaaqda wanaagsan wax salaada aynan cuslaynaynin oo xaj uusan cuslaynaynin oo zake aynan cuslaynaynin ba waxaa laga yaaba akhlaaq wanaagsan iyo dabeecad wanaagsan oo aad dadka kula dhaqantay in alle subxaana watacaala miisaankii miisaankaagii marka uu ku cusleeyo sidoo kale akhlaaqda wanaagsan waxaa lagu helayay yowma alqiyaama rasuulka agtiisa tegeysa sal allahu calayhi wa muraafaqata muxamedin sal allahu calayh wasalam soo maanan caawa kusoo baryootamin ilaahay maanan ka baryeynin ma rabtaa rafiiq rasuulka inaad u noqotood u dhowaato akhlaaqdaada hagaaji rasuulkeena sal allahu calayh xadiidkii jaabir ibni cabdillaahi radia allahu canhu xadiidka waa saxiixu tirmidi baa soo saaray rasuulkeena sal allahu alay waslm wuxuu yidhi inna min axabbikum ilaya wa aqrabikum minii majlisan yowma alqiyaama axaasinukum akhlaaqa kuwa yowma alqiyaama ii soo dhowaanaya oo agtayda fadhiisanaya waa dadkiina ugu akhlaaqda wanaagsan weeyaan marka akhlaaqda ha la hagaajiyo rasuulkeena sal allahu aleh wasalam akhlaaqdiisa aad bay u hagaagsanayd muslimiinta iska daaye iyo muminiintii iyo saxaabadiiye waxaa ammaani jiray dadka eh, gaalada ammaani jiray rasuulkeena sal ly slm akhlaaqdiisa adeerkii abu aalib cami nabiyi sal اllahu alayhi wasalam waagii rasuulkeena sal allahu alayh wasalam marka muqaaacada lagu sameeyey banu haashim shicabkii markay galeen shicab bani haashim ee maka ku yaalay quraysh oo dhan baa isu tagtay waxay dhaheen ninkan aabbayaalkeennii khilaafay ee waxa cusub la yimid waa inaan go-doomin ku samaynaa embago inaan ku samaynaa raashin inaanan laga gadin waxba la siinin xoolo laga gadan meel bay galeen markaa binu hashim oo dhan ku aruureen oo la geliyey shicir baa waxaa tidhi markaa adeerkiis abu aalib laamiyat abi aalib baa lagu magacaabaa rasuulka akhlaaqdiisuu ka hadlay wa abyadu yustasqa alhamaamu biwajhihi himaalu lyataama cismatun lilaraamili buu yidhi rasuulka sal allahu alayh wasalam wuxuu yidhi wejigiisa waa mid aada iyo aada u cad wejigiisana lagu roob doono mid waxa weeyaan u naxariista agoommaha iyo haweenka markaa laga geeriyooday araamisha mid u naxariista waayuu yidhi waxaa ammaanaya adeerkiisoon iimaan lahayn oo aanan allah rumaynin baa rasuulkeena sal allahu alah akhlaaq wanaagsan iyo sharaf iyo wejigiisa siduu u qurux badan yahay ku ammaanaya rasuulkeena sal allahu alah ducadan iyo xadiidkan waxaa ka warinaya ummuna caaisha radia canha asidiiqa binti sidiiq allaahumma allow axsanta waad hagaajisay khalqi khalqigayga allah subxaanaه wa tacaala muxuu yidhi laqad khalaqna اlinsaana fii axsani taqwiim allah subxaana wa tacaala insaanka wuxuu um, ku uumay uumitaan tan ugu wanaagsan jirkiisiibuu hagaajiyey sida xayawaankoo kale afar adin inuu ku socdo haddaa looma samaynin gacantiisuu wax ku cunaya kamaa axsanta khalqii faaxsin khuluqii ilaahu akhlaaqdeeda hagaaji waa wax markaa ilaahay laga baryo xadiidka waxaa warinaya markaa akhrajahu axmed wabnu xibbaan wayaalisi eh, ayaa warinaya wasaxaxahu alalbaaniyu wuxuu ku saxiixiyey fii irwaa اlhaliil buu ku saxiixiyey fii takhriij axaadiid manaar asabiil buu ku takhriijiyey ayib ducada boqol soddon iyo koobaad waxa weeyaan inuu qofku ku ducaysto allahuma habitnii ilaahow igu sug xaqa igu sug wajcalnii rabbiyow iga yeel haadiyan mid markaa dadka hanuuniya mahdiyan isagana hanuunsan ilan haddaad hanuunsan tahay baad dadka hanuunin kartaa sooma ilaahay inuu kaa dhigo mid dadka hanuuniya xaqana kugu sugo waa duco lagu ducaysto ducadaa waxay leeyihiin culammadu aslu haada ducaa ducadan asalkeedii waxa weeyaan saxaabiga lagu magacaabobaa jariir ibn cabdillaahi albajali baa rasuulka sal allahu calayh wasalam u yimid maalin maalmaha ka mid a wuxuu yihi rasuulka allow faraska markaan fuulo faraskii kuma sugnaan karo waa ka dhacaya ilan gaadiidka ugu fiicanee la fuuli jiray wuxuu ahaa faras buu ahaa faraskii si fiican uma fuuli kale rasuulkii allow wuxuu yidhi maxaa sameeya rasuulkeena sal allahu alayhi waaalihi wasalam fadaraba biyadihi alkariima calaa sadrihi rasuulkeena sal allahu alayh wasalam gacantuu sidaa u saaray ugu dhuftay gacanta xabadka jariir wuuna u duceeyey uma dacaa lahu kadibna wuu u duceeyey wuxuu ku yidhi allaahuma habbithu ilaahow faraska ku sug wajcalhu ilaahow jariir ka yeel haadiyan mid dadka hanuuniya oo mahdiyan hanuunsan ducadaa markaa taasaa laga soo qaatay haddii waxyaabo badan ay ku adkaadaan markaa waxaa weeye ilaah bari oo waxaad ka baridaa alle subxaanahu wa tacaala inuu kugu sugo gaadiidka aada fuulayso dad badan baa waxay ka calacalaan markaa meelo qaarkood yurubto kale ama gaariyada in la barto iyo north america dadku waa ku adagtahay lacago badan baa kaga dhexbaxdaa imtixaanada waa ku dhacayaan africo kale ma ah marka alle subxaana wa tacaala haddaad ka barido allahuma habitnii igu sug waxa aan baranayo ama cilmigiibaaba kugu adag waxaad baranaysay ilaaha ka bari taasaa laga qaadanaya yidhan allahuma habitnii inaad tiraahdo ducada rasuulka jariil ugu duceeye laga qaadanaya allahuma habitnii ilaahu xaqa igu sug wajcalnii rabbiy waga yeel haadiyan mahdiyan iga yeel ducadaana waa duco saxiixa weeyaan oo muslim baa ku soo saaray kitaaba fadaa'il aلصaxaaba baabun min fadaa'il jariir ibn cabdillaahi albajali buu ku soo saaray ayib ducada boqol soddon iyo labaad waa qofka inuu ku ducaysto allahuma inii as'aluka ahabaata fi اlأmr wاlcaziimata clى الrushd وأsألka muujibaati raxmatik وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب ducada inuu qofku ku ducaysto ducadan waa duco oo waxaa soo saaray alimaam axmed bn xambal raximah اllahu jala wacala baa soo saaray fii musnadihi watirmidiyna xadiidkan wuu soo saaray wabnu xibbaan wasaxaxahu waxaa xasan xadiidkan ka dhigay shucayb alarnawuud fii صaxiixi bni xibbaan sidoo kale xadiidkan waxaa isagana saxiixiyey alalbani fii silsilaة axaadiiث aلصaxiixa xadiidkan waxaa warinaya shadaad ibni aws saxaabiga lagu magacaabo duco wuxuu wariyaa caan ah halkaa duca iyo halkaa xadiid buuna ku leeyahay saxiixeynka ducada sayid اlistikfaari lagu magacaabo saxaabiga wariyo weeyaan waan soo marnay allahuma anta rabbii laa ilaaha ilaa anta khalaqtanii wa ana cabduka wa ana calىa cahdika wawacdika ma اstaطact acuudu bika min shari ma صanact abuءu laka binicmatika calaya وabuءu bdنbي fاغfir lii inahu laa ykfir الذunuuba ila ducadaasuu wariyaa ducadan shadaad ibni aws baa rasuulkeena sal اllahu عalيه waslm maalin maalmaha ka mida la hadlay wuxuu ku yidhi ya shadaad ya shadaad ibni aws إida raأyta الnaasa qad اgtanazuu الذahaba والfiضة fakniz haؤulaaءi الكalimaat shadaad ibni awsow haddaad aragto maalin maalmaha ka mida dadkoo aad iyo aad u aruursanaya dahabka iyo fidada dahabka guduudan iyo midka cad iyagoo aruursanaya oo ka shaqaysanaya oo aad iyo aad u jecel haddaad aragto waktigaa la gaaro adiga ducadan wuxuu yidhi ka faa'iidayso ducadan dahab iyo markaa iyo qalin iyo wuxoo dhan ka dhigo dahab iyo diinaar iyo dirhambo ducadaa ku ducaysuu yidhi allaahuma allow inii as'aluka waxaan ku weydiisanayaa ahabaata inaan ku sugnaado fi lmri amarka inaan ku sugnaado athabaat cala lmr waa amarka alle subxaana wa tacaala waxyaabaha de uu ku amray oo alle subxaana wa tacaala kugu addoonsaday inaad ku sugnaato umuuru dunyaa waddiin waalaakhira alle subxaana wa tacaala inuu ku waafajiyo adigoo toosan oo aanan qallocsamin alle subxaana wa tacaala weydiiso wاlcaziimata iyo waxaan ku weydiisanaa rabbiyow caziimata toosnaan iyo inaanan ka leexan oo aan go-aansado inaan ku toosnaado cala اrushdi hanuunka inaan ku toosnaado alle subxaanaه wa tacaala wuxuu badanaa ku sugaa ahluliimaanka iyo kuwa alle subxaanaه wa tacaala ka cabsada amarkooda wuu fududeeyaa oo xaquu ku sugaa sida alle subxaanaه wa tacaala uu tilmaamay yuhabbit اllahu اladiina aamanuu بالqول الثاaبت في الحياaة الدuنيا وفي الآkhرة الله سubحaaنه وتaعالى أهلiimaanku wuxuu ku sugaa hadalka صaxahee wanaagsan laa إلaaha إلا الlah addunyada dusheeda inay ku noolaadaan laa إilaaha إلا الlahna inay ku dhintaanoo nafta looga qaado ahluliimaanku ku sugaa allah subحaanaه وataعaalى marka ilaah inaad ka barido inuu kugu sugo الثabاaت calى الأمri طaacada rabbi alle subحaanaه وataعالى inuu kugu sugo wاlcaziimaةa calى الrushd allana subxaanaه wa tacaala inuu kuu go-aamiyo inaad hanuunka iyo xaqa ku toosnaato inaad allah subxaanaه wa tacaala ka barido wاlcaziimaةa calى الrushd waas'aluka rabbiya waxaan ku weydiisanayaa buu ku ducaystay shadaad ibnu awsoo rasuulka uu baray muujibaati raxmatika naxariisyaalkaaga waxyaabaha keena ayaan rabbiyo ku weydiisanayaa inaan sameeyo naxariista alle subxaana wa tacaala waxaa keena in dembi markaad ku dhacdo allah subxaana wa tacaala aada u noqoto ilaahay inaad barido mar kasta waxay keentaa alle subxaana wa tacaala naxariistiisa inay ku timaado ina raxmat allaahi qariibu min almuxsiniin naxariista ilaahay sidoo kale waxaa lagu helaa inaad allah subxaana wa tacaala caabuddo waad u caabuddo sida adigoo allah subxaana wa tacaala arkaya waayo allah haddaadan adiga arkayn isagaa ku arka waas'aluka muujibaati raxmatik wa cazaa'ima makfiratik rabbiyow dembi dhaafyadaada waxyaabaha sidoo kale keena ee ii fududaynayaan rabbiga ku weydiisanaya casimada faidaa cazamta fatawakal cala allah waxyaabaha maalan haddaan sameeyo oo aan goosto makfiradaada ii keenaya ayaan rabbiga ku weydiisanaya makfirada ilaahay subxaana wa tacaala maxaa kuu keeni waxaa kuu keeni inaad tahay awalan ahlu towxiid inaad tahay ahlu tawba alle subxaana wa tacaala inaad baryayso kadib alle subxaana wa tacaala makfiradiisii baad helaysaa inahu kaana afaara alle subxaana wa tacaala waa afaar wa asaluka rabbiya waxaan ku weydiisan shukra nicmatika nicmadaad isiisay inaan kugu shukriyo rabbiyo haddee nicmada alle subxaana wa tacaala markaad ugu shukrisana maxaa imaanaya alle subxaana wa tacaala nicmadu kuu siyaadinaya lain shakartum la asiidannakum ilaahay haddaad tirahdo alxamdu lilaah oo aad xubnaha uga shukriso caafimaadka uu ku siiyey aad ku caabudo allah subxaana wa tacaala carabkiina rabbi kaga shukriso nicmadii buu kuu siyaadinayaa marka allah waxaad weydiisanaysaa inuu ku waafajiyo nicmadii inaad ku shukriso dad badanoo waxaa jira nicmada alle subxaana wa tacaala aanan ku shukrinaynin bal ku kufrinaya macaasi bay awalan kula imaanayaan allah subxaana wa tacaala waxa uu siiyey kuma qancayaan ee wax kaley sii raadsanayaano xaaraam iyo waxyaaba badan bay ku dhacayaan wa xusna cibaadatika wa asaluka rabbiyo waxaan ku weydiisan xusna cibaadatika cibaada wanaaggaagaan ku weydiisanaya rabbiyow inaan ku caabudo cibaado wanaagsan inaan ku caabudo ayaa ku weydiisanayaan sow taan soo marna ma ahayn habeen hore ducadii rasuulkeena sal allahu calah wasalam mucaad uu baray uu ku yidhi war mucaado waan ku jeclahaye salaad kasta gadaasheed ha ka tegin inaad tidhaahdo allaahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik ti oo kale waa wa xusna cibaadatika cibaada wanaagaagaan ku weydiisanayaa wa as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisan qalban saliiman qalbi markaa caafimaad qabaan ku weydiisanaya qalbi saliim ah nebiyullaahi ibraahim baa ilaahay markaa weydiistay wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin wajcal lii min warahati jannati naciim ilaa man ata allaha biqalbin saliim alle subxaana wa tacaala soo ka yidhi wa tacaala qofkii qalbi saliim ula yimaada jannadiisuu geynayaa ilaahay baad markaa weydiisan qalbi saliima qalbi caafimaad qaba oo aanan cuqdad qabin shaki qabin xaasidnimo qabin cuqdad qabin waxyaabahaasoo dhan ilahay inuu ku siiyo waayo waxyaabahaasoo dhan xasidnimada iyo cuqdada badan waxay keenaan cudurro badan bay keenaan dibressionka waxaa keena cuqdada badan iyo carada badan iyo xasidnimada keena sokorta dhiig karka walisaanan rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa carab saadiqan runlow oo run sheega wajcal lii lisaana sidqin fi laakhiriin carab run lagu sheegaan rabbiga ku weydiisanayaa ilan kadibka waa shay aad iyo aad u xun qofkana beenta hadduu caado ka dhigto alle subxaanah wa tacaala agtiisa waxaa looga qorayaa inuu yahay beenlow darajadaasaa la siinaya been markas haddaad sheegto malaa'ig baa jirta waxaad sheegaysao dhan qoraysa adiga agtaa dadka ka qososhi ama wax kale uga sheekee ama aad ku khiyaantid kadaab haddaad tahay alle subxaanah wa tacaala agtiisa waa laga ogyahay yowma alqiyaamana waa lagu faxshirayaa bannaankaa lagu istaajin haaulaaءi aladiina kadabuu calىa rabbihim alaa lacnat اllaahi calى الظaalimiin baa lagu odhan wa as'aluka rabbiyo waxaan ku weydiisanayaa min khayri maa khayrkii aad taclam og tahay rabbiyow isii khayrkaad og tahay oo dhan wa acuudu bika rabbi waxaan kaa magangeli min shari maa sharkii aad taclam og tahay oo sharkaad og tahay rabbiyo ha igu ridin oo dhinac iga mari wa astakfiruka rabbiyo waxaan ku dembi dhaaf weydiisanayaa limaa taclam waxaad adiga og tahay oo dadka aynan ogeyn waxyaabo badanoo waxaa jira adiga kuu qarsoon oo adiga ee rabbi idiin dhexeeya dadka kale aynan kaa warqabin aynan ku garanaynin laakiin rabbi baa og yaclamu khaa'inaة اlأcyun wma tukfi الsuduur وacuudu bika min shari ma taclam وastغfiruka lima taclam maxaa yeelay maxaan taa ku weydiisanayaa inaka anta adiga rabbiyow callaamu اlguyuubi waxyaabaha maqan kan garanaya weeyaan callaam aad iyo aad buu alle subxaanaه watacaala u ogyahay callaam iyo caalim way kala xeel dheer yihiin callaam weeyaan rabbi jala wacalaa ducadaasaa markaa lagu ducaysanayaa qofka markaa doonaya khayra adunya wاlaakhira waa inuu ducadaa xifdiyaa zamanka markaad aragtana dadka inay adduunyada jecel yihiin oo maal la isugu faanayo dadka iimaankooda uu yaraaday adduunye mooye wax kale aanan la raadinaynin oo dadkii xaaraan iyo meel kasta ay ka raadinayaan oo maal siday ku heli lahaayeen qofka muslimka ducada ha ku ducaysto allahuma inii as'aluka athabaata fi اlamr wاlcaziimata calى اrushd وأsألka muujibaati raxmatik وcaزaa'ma مغfiratik وأsألka شhukra nicmatika وxusna cibaadatik وأsألka qalبا saliima وlisaana صاadiقa وأsألka min khayri ma taclam وأcuudu bika min شhari ma taclam وأstغfiruka lima taclam inaka anta calaam الغuyuub sidaasuu qofku ku ducaysanayaa ducadaana waa duco fiican oo rasuulkeena salى الlahu عalayه wasalam saxaabiga jaliilkii shadaad ibni aws uu baray darsigeennii caawana intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa wsal allah wslama calaa nabiyina mxamed wcalى aalihi وaصxaabihi ajmaciin